alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed waslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin su-aalay keeneen bacdu likhwa haddaan ku horeeyo oo ku saabsan aayadda aynu soo maray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun iyo adilada kale see loo kulminayaa waxaynu sheegnay laba jawaabood adilada kale waxaa ka mid ah walaqad dara'na lijahannama kaiira min aljini walinsi lahum qulubun laa yafqahuuna biha waxaa ka mid ah icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah kii janno loo abuuray camalka ahlu jannaa loo fudaydinayaa ee ahlu sacaada ah kii marka waxa weeye naar loo abuuray camalka ahlu shaqaawaha yacni markaa shaqaawada iyo camalka ahlu shaqaawaha loo fudaydinaya axaadiista sixaaxaa sida ku soo aroortay marka waxaynu sheegnay laba jawaabood jawaabi waa waadix lada aljamiic calaa ma adun dhammaan waa u caddahay waxay jawaabtaasi ku saabsan tahay in la yidhaahdo aayaddan suuratu daariyaat wa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga ayaa caam ah khusuus baana loo jeedaa waxaa laga tilmaamayaa kuwooda mu'miniinta wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun ay ilmu'miniina minhuma ama minhum labadaa nooc mu'miniintooda ka midka a ah baa loo abuuray inay allah keliga caabudaan wa ilaa gaalada waxaa loo abuuray inay naar galaan oo ay markaa waxay naarta ku geli lahaayeen ee gaalnimadaana la yimaadaan baa loo abuuray idan laa tacaaruda bayna alaayatayn waa waadix wejiga labaad marka lagu socdo waa in lahay aayaddani waa caam cumuum looga jeedo oo waxaa laga tilmaamayaa jinni iyo insi oo dhan mu'miniintooda iyo gaaladoodaba waxaa loo abuuray liyacbuduun si ay allah keligii u caabudaan bimacnaa si cibaado looga dalbo oo loo amro oo iraada sharciya laga tilmaamayo iraadada sharciyeedu waa maxay sharcan baa looga doonay inay sidaa la yimaadaan oo allah keligii caabudaan laakiin qadaran looma doonin kulligood inay sidaa la yimaadaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ay ila liaamurahum wa anhaahum aahaarta saxaabada laga soo warinaya sida cali bn abi taalib waghayrihi ay tilmaamayso inaan amro iyo inaan wax ka nahiyo waxna faro waxna ka reebo ayuun baan u abuuray marka waxay noqonaysaa waa in cibaado laga dalbaayo o laga doonaayo marka iraadadu waxay noqonaysaa iraada sharciya laa iraada qadariya iraadadana waxaa laga dhadhansaday laamkan baa laga dhadhansaday laamu tacliilka liyacbuduun ya yacni inay caabudaan daraaddeed baanu abuuray marka daraaddeed waxaa laga tilmaamayaa macno iraadaa laga dhadhansanaya doonis insaan looga jeeday insaan la doonaayey waxaa loo doonayay sharcan mise qadaran yacani sharcan baa loo doonaya sharcan in loo doonayo waxay la mid tahay takaaliiftii in la amraayo wax laga reebaayo waxna laga nahayaayo taasay tilmaamaysaa taasna waxay waafaqaysaa aayadaha kale tilmaamaysa ibtilaaga in loo abuuray aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala liyabluwakum ay bitakaaliif bilawaamiri wannawaahi saan ugu imtixaano awaamirtiiyo nawaahida oo cidda marka amarka qaadata iyo cidda diidda aan u eego cidda nahyiga wixii laga reebo ka tagta iyo cidda ka tegi weyda yacni marka aan eego waxaa lagu imtixaanayaa takaaliifta iyo awaamirta iyo nawaahidaasaa lagu imtixaanayaa yani waxaa laga dalbaaya laga doonayaa lagu imtixaanayaa marka idan way iswaafaqayaan aayaadka ibtilaaga sheegaya iyo aayaddan marka lagu fasiro in iraada sharciya laga tilmaamayo adilada kale sida aayat alacraaf iyo axaadiista saxaaxa ah ee tilmaamaysa icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah lima khuliqa lah laamka waxaa laga dhadhansanaya macna iraada iraadada laga dhadhansanaya waxaa lagu xambaaraya iraada qadariya oo waxa weeye gaaladii waxaa loo abuuray inay naar galaan yacni markaa saasuu ilaahay qadaran u doonay waa iraada qadariy marka ma baaqanayso ilaaba ilaa waa laazimat lwuquuc waxau ilaahay qadaran u doonay waa dhacayaan maa shaa allahu kan wamaa lam yasha lam yakun icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah lima khuliqa lah waxay tilmaamaysaa inay kala duwan tahay waxa loo abuuray qaarna loo abuuray marka waxa weeye sacaadada oo ahlu sacaado ay noqonayaan qolana loo abuuray shaqaawada oo ahlu shaqaawo ay noqonayaan marka camal fala qolaba wixii loo abuuray bimacnaa qadaran la doonaayey in marka ay ka dhacdo baa loo sahlaya loo fudaydinaya fii waadix waxaynu ku soo jirnay qaacidada saddexaad ee ka mida kitaabkii alqawaacid alarbac qaala almusanif raximah allah wa daliilu alashjaari walaxjaari qowluhu tacaala ay wa daliilu cibaadatihm alashjaara walaxjaara inay gaalada qaarkood caabudi jireen dhagxanta iyo dhiraha caabudi jireen daliilka ku tusinayaana qowluhu tacaala waa hadalkiisa allah uu yidhi afara'aytum allaata waalcuzza wa manaata ahaalisata alukhra afara'aytum iga warrama allaata laata iyo waalcuzza cuzza iga warrama wa manaata iyo manaata iga warrama manaatadaasu ahaalisata tii saddexaynaysay ee labada hore ku saddexda ahayd ahaatay manaatadaasoo al ukhraa tii ka hoosaysay xagga fadliga ee alwadiica ee ka dambaysay labadooda oo labada kale agtooda ay ka sharafta badnaayeen ahaatay saa waa loo fasiray oo in laga tilmaamayo gaaladu saddexdan sanam haba caabudaanbe laakiin waxay u qabeen labada sii mudani inay laatii cuse yihiin manaatana ay ka dambayso oo ka hoosayso xagga derajada aynay la mid ahayn bay u qabeen marka alukhraa in laga tilmaamayo almuta'akhira fi alfadli cindahum yacani iyaga agtooday xagga fadliga ka hoosaysay labada kale saasay u qabeen kaasi waa weji althaalisata iyo alukhraa markaa waxay noqonaysaa labaduba inay sifo ka yihiin manaata ay ka yihiin wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo maya taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan alukhraa waxay sifo u tahay walcuzza wa taqdiim iyo ta'khiir baa ku jira macnuu markaa wuxuu u dhacayaa fara'aytum ka warrama allaata laata iyo walcuzza iyo cuzzo ka warrama cuzzadaasoo alukhraa tii kale markaysagaa ku labada ahayd ah yacani tii aan laata ahayn ah wa manaata ahaalisata iyo manaatadii saddexaynaysay ka warrama a nafacat am darat ma waxbay anfaceen mise waxbay dhibayaan wax miyay tarayaan afara'aytum bimacnaa akhbiruunii bay markaa la macno noqonaysa laba mafcuul bayna qaadanaysaa mafcuulka koowaad wuxuu noqonayaa mufrad yacni isim buu noqonayaa mufradka waxaynu uga jeednaa isim keli ah walow markaa lafdigu ama jamac ha noqdo ama laba ha noqdo ama midh ha noqdo yacni markaa farqi hadda ma kale waa yahay mafcuulka labaad wuxuu noqonayaa jumlo istifhaamiya buu noqonayaa marka mafcuulkii labaad waa xadfan yahay miyay wax anfacayaan mise waxbay dhibayaan dhib iyo nafci miyay leeyihiin mise ma laha yacni jumladaasaa la qadaraya marka laata iyo cuze iyo manaata yacni xagga suurada marka laga eego dhagxan iyo dhir bay ahaayeen marka taasuu u deliishaday sheikhu laata waxaa la akhriyey yacni bitakfiifi waltashdiid jamaahiirta quraadu waxay akhriyeen in markaa la khafiifinaayo taada aan la shadayn calaa haada waatay yidhaahdeen a'immadii qaarkood ay yidhaahdeen oo culammadii salafka ka midii oo taabiciintii laga soo wariyey samaw laata min allaahi laata waxay ka soo ishtiqaaqeen oo ka soo dhambaleen way ka magacaabeen waxaa loo jeeda way ka soo qaateen magacaas allah bay markaa is yidhahdeen ta'niisiyo allaatay yidhahdeen waalcuzza min alcasiiz cuzana waxay ka soo qaateen oo ka soo dhambaleen casiiz oo ay doonayaan inay ta'niisiyaan manaatana mannaan bay ka soo qaadeen kolay ishtiqaaqii markaysaa waxaan ishtiqaaqul asqarkii qaarkood waafiqi maayo oo manaato iyo mannaan waxa weeye noocan ma waxaad mooddaa inaynay iswaafaqsanayn wakada kuwa kale marka shabahay isku leeyihin baa laga tilmaamaya ishtiqaaqana anwaac baa loo qaybiyaa ishtiqaaqul akbar iyo ishtiqaaqul yani awsad ama sagiir iyo asqar baa loo qaybiya saddex qaybood baa loo qaybiya kolba tacbiirka laga cabiro ishtiqaaqa weynaanshaha badan ishtiqaaqa dhexdhexaadka ah iyo ishtiqaaqa yar haaliban ishtiqaaqa markaysaga ay sheegaan culamada culammada marka waxa weyaan carabiyadu wuxuu u badan yahay nooca ishtiqaaqu sagiirka ama asqarka waa kaa ay odhanayaan waa in xuruufta asalka iyo aslulmacnaa ay wadaagaan labadaba iyo tartiibta xuruuftaba kaasaa waxa weeye yani marka badiba ay u isticmaalaan laakiin noocyo kaleo ishtiqaaq baa jira oo in xuruufta asalkaa wadaago laakiin tartiibta aanu wadaagin waa ka awsadka ah iyo nooc kaleo markaysa waxaa la yidhaahdo inuu waxaweeye yacni wadaago agsarka xuruufta inuu wadaago badanka inuu wadaago walow kulligeed yaanu wadaagin xuruufta asalka ah badankeed inuu wadaagaayo lakiin aanay sharti ahayn inuu marka waxaweye dhammaanteed xuruufta asalkaa wadaago ayna sharti ahayn almacna qariib alkhabu sahlun kaasi waa nooc oo waxyaalahay caabudayeen ashyaa mu'anasay dee caabudayeen in yadcuuna ila inaasa weji kale waa jiraa waa in la yidhaahdo allaata wuxuu ahaan jiray nin buu ahaan jiray asalkiisu waana sida cabdullahi bnu cabbaas laga soo wariyey kaana laatu rajulan yalutu sawiiqa lilxaaj laata wuxuu ahaan jiray nin waxa weeye saloolka u burburiyo u qooya in yaro iidaana ugu dara ama subaga ama biyo ah intuu burburiyo dadka xujaajta ah ayuu caawin jiray yacnii cuntada ayaa yarayd dabeedna saloolkaa yar intuu markaa waxa weeye burburiyo oo ama biyo yar ku daro ama waxaweeye in yar oo subaga ku daro oo ku qooyo ayuu dabeedna xujaajta siin jiray markaasay dabeedna intii bay cuni jireen cunto yaraan baa jirtay awood aaday ka heli jireen markaasay waxay odhan jireen waa nin barakaysan khayr buu qabaa wixii yaraa markaan dhadhamiyey wax weynna ma aha wax badanna ma aha intii yarayd markaan dhadhamiyey baan xoog iyo awood ka hela yaa xoog iyo awood ayaan ka hela sidii loogu majeeranayo lahaa waa nin barakaysan ayuu dhintay falamaa maata cakafuu calaa qabri cabdullahi bnu cabbaas baa odhanaya markii uu dhintay bay xabaashiisii dul ictikaafeen dul yuruursadeen iyagoo barakadii markaa ka raadinaya tafsiirka saana waa lagu fasiray marka qiraa'a jirtaa la shadaayo afara'aytum ullaata oo taadu ay tahay mushaddada mar hadday mushaddado noqotona waxay noqonaysaa mad dheeroo laazimu noqonaya ila madka waxa u sababa yani waxa weeye ama hamze ama sukuun haddaanu caarido sukuun aan ahayn ama hamze ama sukuun baa marka u sababa waaya marka qiraa'ada allaata la yidhaahdo saa la odhanaya waxaa akhriyey ruways can yacquub axad alqura'i alcashara qurada saddexda ah ee tobanka dhammaystiraysa oo yacquub alxadrami ayaa raawigiisa ruweys baa sidaa akhriyey waxaa kaloo akhriyey yacni markaa koox markaa saxaabada iyo taabiciinta ka mid a ah oo cabdullahi ibnu cabbaas ka mid yahay cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu akhrin jiray allaata buu akhrin jiray ta'doo shidin tafsiirkana waa sheegay marka qiraa'adaasi shaadda ma aha waayo culammadu waxay maraan qiraa'adu hadday tahay waxa weeye quraada salaasada ahi hadday marka akhriyaan qaari ka midii inay shaaddo noqonay ay noqonayso qur'aannimo mid loo akhrinayo marka labada markay mukhafafo tahay iyo markay mushadado tahay ma lagu fasiri karaa wejiga jawaabtu waxay tahay haa waa lagu fasiri karaa oo garanay hadday mushadado tahayoo latta yalutu fahuwa laatun ishtiqaaqu waa cad yahay yalutu sawiiqa waa ismu faacilkii latta ya kana rajulun yaluttu sawiqa latta yaluttu fa huwa laatun waa caddahay markaa markay mukhafafo tahay see loogu fasirayaa waxaa loogu fasirayaa kasratulisticmaalka ashyaada qaarkood shadka loo khafiifiyaa takhfiifkuna wuxuu ka mid yahay maqaasida luqada carabiga ayuu ka mid yahay fi bacdi alaxyaan yacni marka xaraf asala ayaa kasratulisticmaalka loo xadfaa ama shad ha noqdo ama xaraf kaleba marka ha noqdo isagoo xaraf kale ah waxaa ka mid a ah, masalan marka waxa weeye eh, akhyar iyo eh, ashar khayrun iyo sharun hamsada waa la xadfay iyadoo akhyaru iyo asharu asalku ahaa kasratu isticmaalkaa loo xadfaalay la yidhi wa khayrun washar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar haddama aragtaa qur'aankana khayrun wa sharun baa ku soo aroortay biduuni hamsa waayahay shadadka lafteeda waa dhacdaa in la khafiifiyo yani takhfiifku u dhaco isticmaalka markaa tanna isticmaalka ayaa markaa loo khafiifiyo shadka looga khafiifiyey marka qiraa'ada mukhafafada lafteeda waa lagu fasiraya markaysaga wejigaas labada arrin markaa isma diidayaan waxaanay noqonayaan marka wax iswaafaqayay noqonayaan dhagaxana waxa weeye waa dhagax korkiisa ku sugnaa ama waxa weeye waa dhagax markaa xabaasha markaa yacni korkeeda ahaa ama dhagaxu markaa ku fadhiisan jiray wax la mida yacni haakada marka dhagaxnimada qabriga inay laazimeen marka labadu isdiidi maayaan labadu isdiidi maayaan waata ay dhacdo dadka qaarkood oo xabaalaha yacni marka waxa weeye aad iyo aad yacni u tacdiimiya oo u weyneeya oo markaysaga ku tacalluqa oo markaa nadare iyo gowracyo iyo dawaafyo iyo waxyaala ula yimaada xabaal agteeda dhagax ku sugan bay waqhtiyada qaarkood ka barakaystaan ama ay dhacdaa dumarka dhali weyda inay ku fadhiisiyaan waqtiyada qaarkoodna la yidhaha sheikhaa ku wardin jiray ama wax la mid a yacni markaa waxa saasoo kale marka ay yidhahdaan waayahay in magaca marka waxa weeye eh, haddana ay milicsanayeen allaha inuu markaysagaa gees ka shabbahaayo iyo alcasiis iyo ay ka shabahayaan gees yacni allaata iyo alcuzaa in wax ka dhaxeeyaan yacni markaa taasna waxa weeye waa waafiqi kartaa marka waxa weeye waa laba arrin oo kulmi kara yacni waxa weeye oo lagu kulminaayo inay markaa labaduba jireen yani lagu xambaaray lagu xambaaray cuza meesha markaa lagu caabudi jiray dhir baa ku taallay dhirtaana waa aad baa loo qadarin jiray yacni saddex geed ilaa meelahaasaa ku yaallay dhirtaa waa laga barakaysan jiray waxaana caddaynayaa markii loo diray xadiidka soo arooray sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khaalid ibnu waliid u diray cuza ou yidhi soo dumi cuse soo baabi' khaalid ibnu weliid buu u diray khaalid ibnu waliid waa tegey meeshii cuse lagu caabudi jiru uu tegey waa meel makiya oo daa'if u dhexaysay halkii buu tegey dabeedna markaa dhirtii meesha ku taallay ee la ictiqaadsanaayo laga barakaysan jiray ayuu googooyey dhirtii buu jaray markuu jaray ayuu ka soo noqday nebigu u yimi calayhi asalaatu wassalaam nebigu wuxuu ku uhi irjic fa innaka lam tasnac shay an noqo waxba maad samayn yacni wixii weynaa maad samayn waa sameeyeye waxaa loo jeedaa yacni shaygii muhimmadda weynaa maad samayn irjic fa innaka lam tasnac shay'an khaalid waa noqday meeshii buu ku soo noqday nimankii sadanada ahaa ee dul joogi jiray mar alle markay khaalid arkeen bay yaaceen buurtay koreen iyagoo le yaa cuzza yaa cuzza yacni markaysaa meeshii ka qaylinaya wuxuu ugu yimi khaalid ibnu weliid qof dumara oo markaa qaawanan xabad loo aqoon timaheediina sidaa u soo daysay ciidda isku liqayso ciidda intay saa u qaado markaysaa ayay sidaa madaxa iskaga soo shubaysaa timaheeduna waa kala baxsan yihiin saxarna ma saarna ya markaasaa waxa weeye markaa khaalid gabadhii buu dilay waa jinniyaddii iyo shaytaamadii meesha lagu caabudi jiray ee markaa waxaan u adeegaysay ee dadka la hadlaysay waa laydin barakeeyey odhanaysay waxaweeye sanamadan waqtiyada qaarkood shayaaiin baa ka dhex hadli jirtay sanamkii baa markaysaga waxaweye shaytaan ka dhex hadlayaa dadkiibuu la hadlayaa khayr weyn baa hesheen barakaa hesheen waa laydin barakeeyey halkaa ka wada yani waxa hadal ay maqlayaan baa markaysaga shayaadiintu yacni sanamka dhexdeeda ay kaga hadli jirtay ahlucilmiguna waa sheegeen marka waxay doonayaan shayaadiintu in lagu sugnaado shirkiga iyo gaalnimada si hadhow naarta loola galo saasay rabaan markaasuu waxa weeye jinniyaddii shaytaamadda ahayd ayuu markaa khaalid dilay isagoo leh yaa cuzza kufraanaki laa subxaanaki innii ra'aytu allaha qad ahaanaki uzaay e, kufraanaki laa subxaanaki yacni marka waan kaa gaaloobayaayoo waa kaa kufriyey kuma nasahayo xumaankaama hufaayo innii ra'aytu allaha qad haanak waxaan ogaaday inuu ilaahay ku dulleeyey baan ogaaday inuu ilaahay ku dulleeyey ayaan ogaaday markaa sidaasuu dabeedna marka waxay ku dilay xadiiska saa ku soo arooray culamada qaarkood waa taxsiiniyeen waa xadiis marfuuc ah oo nabigaa diraya calayhi salaatu wasalaam khaalid marka dhirta meesha waxa waxaweeye suuradda la caabudaayey dhirtan ha ahaato laakiin xaqiiqada looga jeeday waxay ahayd waxan kale ayay ahayd oo iyagu ay u qabeen waxay caabudayaan inay ama malaa'ig tahay ama awliye ay tahay inay saasoo kale tahay aynay ka doonayaan shafeeca qaad wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yadurhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah waxay doonayeen inuu shafeeco qaadaan ma dhagxantiiyo dhirtaa maya yacni cidda ay doonayaan inay u shafeeco qaadaan waa ama malaa'ig ama nebiyo ama markaa waxaweeye dad awliye iyo saalixiin ay u qabaan yacni kuwaasay doonayeen inuu shafeeco qaadaan ee hadday xidigaha caabudaan iyo hadday dhiraha caabudaan iyo hadday dhagxanta caabudaan maqsuud lidaatihi ma aha ashyaadan cibaadada suur ahaan ay loo imanayaan ashyaadani waa rumuus waxay ramsi iyo tilmaan ka yihiin waxay u qasdayaanee shafaacada ka doonayaan oo ah ciday isleeyihiin ilaahay agtiisay mardi ka yihiin oo allah ka raalli yahay oo allah agtiisa jaah iyo sharaf ku leh yacni ciday caynkaa isleeyihiin ayay marka waxaweeye doonayaan inay u shafaaco qaadaan taasay shafaacada ka raadinayaan kuwaasay doonayaan allah inay ugu dhowaadaan marka in la yidhaahdo waxaweye dhagxan iyo dhiray caabudayeedna waa jirtaa waayo suuratan cibaadadu iyagay u dhacaysaa iyaga inay marka waxa ula qasdinayaan laakiin waa maqsuudun ligayri yacni marka kani maqsuudkii ma aha laakiin hayrkii baa loo qasdayaa ee isagu waxa weeye waa wastadii iyo waasidadii markaysagaa weeye markaa sidaasuu markaa sheikhu taana u deliishaday oo markaa aayadda uga deliishanaya waaya manaato waxa weeye aws iyo khasraj iyo qabaa'il kale ayaa caabudi jiray maka iyo madiine meel u dhaxaysa inay ku sugnayd weliba marka waxa weeye xajkana waa ka soo xidhan jireen marka waxa weeye qolyaha yacni aws iyo khasraj iyo qabaa'isha kale la midka ahee xaggaa degani markay doonayaan xajka inay soo ixraamtaan manaatay tegi jireen manaatay ka soo xidhan jireen halkaasay soo mari jireen halkaas ayay markaa soo mari jireen marka ashyaadaa la caabudaayee allah ka soo hadhay lama kala farqin waxa weeye isku meel baa la wada mariyey dhammaan shirki baa laga soo qaado culammaduna waa tilmaameen asalka shirkigu inuu ka soo jeedo yacni tacdiimka la weynaynaayo asxaabulqubuurka iyo waxa la midka ah ile waxyaalaha qaarkood xabaale la caabuday ahaayeen imkalaato oo kale dee waa xabaal la caabuday yacni dhagax suuradu ha ahaato yacni laakiin waxa weeye dhagaxani waa markaysaa markaa ama mid ku dul sugan xabaashii ama miduu ku fadhiisan jiray yacni markaa weeyaan kaana rajula yalutu sawiiqa lilxaaji falama maata cakafuu calaa qabri haakada bal hadda culammadu markaas siday ka cabbireen weynaynta la weynaynaayo amwaadda dhimatay inay shirkiga sabab u ahayd bal naqliyada culammada wax ka mid a aan tilmaanno intaanu sheikhani dhalan qarniyaal ka hor culammadu inay tilmaami jireen bal arrinka noocaasa markaysagaa nuquul sheegaysa aan tilmaanno waayah imaamu shaafici wuxuu diiday raximahullah xabaasha in masjid laga dhigto ayuu diiday si aan dadku ugu fitnoobin oo aynay ugu lumin oo kitaabkiisa umka wuxuu ku yidhi akrahu an yucadama makhluuqun imaamu shaafici weeye akrahu an yucadama makhluuqun xataa yutakhada qabruhu masjidan makhaafata alfitnati calayhi wa man bacdahu min annaas waxaan karaahiyaysanayaa nacayaa buu yidhi shaafici baa odhanaya in makhluuq la weyneeyo ilaa xabaashiisa laga dhigto masjid maxaanu u karaahiyaysanaya haddamaha isaga in la caabudo dariico iyo wasiilo waxay u noqonaysaa marka dambe inay shirki ku dambayso haddii masjid laga dhigto akrahu an yucadama makhluuqun waxaan karaahiyaysanaya makhluuq in la weyneeyo xataa yutakhada qabruhu masjidan ilaa laga dhiganayo xabaashiisii masjid makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu min annaas baqasho aan uga baqaayo fitne lagu fitnoobo yacni markaa qabrigaas oo ciddan masjidka ka yeelanaysa ay ku fitnooto aan ka baqaayo wa calaa man bacdahu min annaas iyo dadka ka dambeeya inay ku fitnoobaan aan ka baqaan kaasi waa shaafici umkaana hadalka ku yaalla waayahay ka kaalay almuwafaq ibnu qudaama saaxib ulmuqni oo dhintay lix boqol iyo labaatankii hijiriga wuxuu dhintay intaanu ibnu taymiya dhalan ka hor waxay isku wakhti ahaayeen raafici wuxuu dhintay intaanu nawowi dhalan ka hor muwafaq ibnu qudaama saaxib lmuqni waxau yidhi waqad ruwiina ana ibtida'a cibaadati alasnaami tacdiimu alamwaat waxaa naloo soo weriyey ibnu qudaama odhanaayo muqnigaanu hadalku yaallaa in sanamada caabuditaanka la caabudayaa meeshay ka soo bilaabantay inay tahay dadka dhintay weynaynta la weynaynaayo ya taas inay ka soo bilaabantay sanamada la caabudayaa sidaasaa naloo soo weriyey kitaabka muqnigaanu ku yaallaa kitaabka muqnigu waa kitaabkuu yidhi ciizadiin ibnu cabdisalaam ashaafici waa kitaabkuu yidhi lam tatib liya alfutya xataa wajadtu kitaabayn yacnii fatwa iima samaan oo niyaddaydu kuma samaan inaan fatwoodo oo masaa'isha ka fatwoodo ilaa laba kitaab helay almuqni libni qudaama walmuxalla libni xazmin labadaa kitaab ilaana helay yacnii fatwadu iima hagaagin buu yidhi oo niyaddayduna kuma samaan inaan fatwoodo muqnigii baa qoraya ka kaalay waxaa kaloo tilmaamay qaadi ciyaad waa shuraxda axaadiista sharaxdu ka mid ahaa waabuu ka sii horreeyey ibnu qudaama wuxuu dhintay shan boqol iyo afar iyo afartankii hijiriga ayuu dhintay shan boqol iyo afar iyo afartankii hijiriga ayuu dhintay raafici waa ka horreeyey waxay isku wakhti ahayeenoo isa soo gaadheen laakiin uu ka dhimasho dambeeyey in doora ghazaali wuxuu odhanayaa sharaxiisa muslimka uu sharxaayo wa taqliidu nabiyi sala allahu alayh wasalama fi nnahyi can ittikhaadi qabrihi masjidan lima khashiyahu min tafaaqumi alamri wa can xaddi almabarati ila almunkari wa qatcan lidariica yacni wuxuu yidhi adkaynta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu adkeeyey reebista uu reebaayo xabaashiisa in masjid laga dhigto waa wuxuu ka baqay daraaddeed oo ah umuuruhu markaa inay sii weynaadaan oo waxa weeye xadkiisa mafalka intay ka baxaan munkar u baxaan oo dariicada marka uu goynayo mawduuc caynkaasa weliba waa sii sharxay ilah uu ka gaadhay wayadullu cala sixati hada almacna qowluhu fi alxadiisi alaakhar allahuma la tajcal qabrii wasanan yucbad ishtadda gadab allahi cala qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ikmaal lmuclim yani sharxu saxiixi muslim lilqaadi ciyaad mujaladka labaad afar boqol iyo konton ilaa afar boqol iyo koob iyo konton waxaa kaloo tilmaamay ibnu kasiir ashaafici oo qarnigii sideedaad noolaa toddoba boqol toddobaatan iyo afartiina dhintay wuxuu yidhi wa aslu cibaadaati alasnaami min almughaalaati fi alqubuuri wa asxaabiha asalka sanamada in la caabudaa waxay ka timi oo ka soo fushay talaxtagga lagu talax tegaayo ee lagu sii xadgudbaayo xabaalaha iyo cidda xabaalaha ku aasan lagu sii xadgudbaayo wa aslu cibaadaati alasnaami sanamada caabuditaankood halkaasay ka yimaadeen min almughalaati fi alqubuuri wa asxaabiha waqad amara anabiyu sala allahu alayh wasalama bitaswiyati alqubuuri wa tamsiha nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa amray in xabaalaha la simo arlada lala simo lana baabi'iyo waalmughaalaatu fi lbashari xaraam basharka in lagu talax tagaana xaaraan weeye wuxuu ku sheegaya hadalka albidaaya walnihaaya kitaabkiisa la yidhaahdo markuu sheegaayo xawaadista laba boqol iyo sideed xawaadistii dhacay yacni markuu ka hadlaayo ayaa markaa gabarh dadku ku talax tageen buu arrinkeeda markaysa markaa sheegayaa dabeedna markaasuu yacni markaa intaa ku tacliiqinaya intaa uu kusii tacliiqinaya culamo kaloo badan baa tilmaantay oo iyaguna saasoo kale sheegay oo shuraaxul axaadiis ka mid ah oo sharaxyada axaadiista la sharxaayo mawduuca noocaasa markaysaga aad iyo aad bay culammadu ugu tilmaameen marka inta aynu sheegnayna waa tusaale ka mid a ahlucilmi kaleo aan shuraaxul axaadiis ahayn oo iyaguna tilmaamayna waa jiraan marka waxaa laga qaadanayaa yacnii sanamada la caabudayey asalka looga jeeday inuu markii hore ahaa yacni marka xabaale lagu tacadiyey ama markaa dad saalixiin oo lagu lagu xadgudbay oo lagu xeel dheeraado xadkoodii la dhaafiyey oo quluwi lagu sameeyey inay asal ahaan ka soo jeedeen wa xadiisi abi waaqidin ilaysiy radia allaahu canhu waxaa kaloo u daliila xadiiska abi waaqidin laysi allaha ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi abu waaqid kharajnaa maca anabiyi sala allahu alayh wasalam ilaa xunayn waxaan u baxnay buu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ilaa xunayn xunayn intii ka ataan u baxnay wa naxnu xudasaau cahdin bikufrin annagoo wakhtigayagu ku cusub yahay gaalnimada yacni wakhtigaanu gaalnimada ka nimi soo islaamnay ay dhoweyd waxaa odhanaya abuwaaqid alleysi walilmushrikiina sidratun yackufuuna cindaha wa yanuuduuna biha aslixatahum mushrikiintana waxaa u sugnaatay sidratun geed gob ah geedkaasoo yackufuuna ay ictikaafayaan oo laasimayaan cindaha agteeda wa yanuuduuna biha ay sudhayaan aslixatahum hubkoodana ay sudhayaan barakaysi ay ka barakaysanayaan aawadeed yuqaalu laha daatu anwaad geedkaa waxaa la odhan jiray daatu anwaad baa la odhan jiray fa mararnaa bisidratin waxaanu soo marray buuhi geed gob ah faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ijcal lanaa daata anwaatin kama lahum daatu anwaad ijcal lanaa annaga noo yeel daata anwaadin geed sudhasho u saaxiiba oon hubka sudhanno oo ka barakaysanno noo yeel kamaa lahum daatu anwaad sida marka waxa iyagaba daatu anwaad ay ugu sugnaatay yacni markaa annagana daatu anwaad noo yeelo noo sharciye alxadiisa xadiiska dhammaystir ama iqra' ilxadiisa xadiiska akhri xadiisku tatimu lahaa tatimadu lahaa sheikhu waa ikhtisaaro waa koobay waxaa la socotay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam الله أكبر inaha sunan qultum waladii nafsii biyadih kama qaalat بنو israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha waxau uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam allahu akbar waa takbiirtay tacajubuu la yaabay daraaddeed ayuu u takbiirtay waxaa laga qaadanayaa cidda tacajub in la takbiirtaa inay markaa tahay mid bannaan wax karaahina aynay ku jirin khilaafan in waxa weeye ama la tasbiixsado ama la takbiirto yani wakhtiga tacajubka dhibi kuma sugna subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus waa yahay wuxuu uhi innaha sunan waddooyinkii weeyi yacni ummadii hore waddooyinkoodii weeye qultum walladii nafsii biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa waxaad tidhaahdeen kay naftaydu gacantiisa ku sugantaan ku dhaarto allah ahe sidii waxa weeye reer banu israa'iilba ay muuse ku yidhaahdeen oo kale wax la mida tidhaahdeen maxay reer banu israa'iil yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha yacni ilaah noo yeel sida iyaguba aaliha ay u leeyihiin yacni saasay yidhahdeen marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha iyo ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad inay shabah isku leeyihiin saasaa laga qaadanaya sidaas ayaa laga qaadanaya waxaa soo arooray nimankaa daato anwaadka yeeshay inay waqtiyada qaarkood geedka wax u qali jireen inay ka barakaysan jireen marka waxa weeye ashyaada noocaasay samayn jireen oo kale ayay markaa yacni doonayeen iyaguna inay sameeyaan waxayna islahaayeen nimankan islaamnimada ku cusbaa haddii nebigu idiin sharciyeeyo waxay noqonaysaa mid bannaan oo sharciyay noqonaysa tawxiidkiiba wax yeelaysaana ismay lahayn laakiin nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye sidii ay yidhaahdeen reer banu israa'iil inay la mid tahay oo ayna waxba kaga duwanayn taasna waxaa laga qaadanayaa inta noocaasi ay ahayd shirki ay noqonaysay ayaa laga qaadanaya laakiin waxay islahaayeen iyagu waxba kuma sugnaa yacni marka garashada aynay garanayn ee islaamnimada ay ku cusbaayeen daraaddeed waxaa laga qaadanayaa yacni alcudru biljahli waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma gaalaysiinin marka jahliga in loogu cudraayo qofka haddaanu masaladii maqlinba ilaa xujada lagu oogaayo in markaa loogu cudrayana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya alasmaa laa tuhayiru lmacaani asmaadu macaanida ma beddelayso alcibratu bilxaqaa'iq waalmacaani laa bilasmaa ictibaarka waxaa leh xaqaa'iqdiiyo macaanida iyo musamayaadka ayaa leh laakiin magacyadu ictibaarka ma leh hore ayaynu usoo naqlinay hadalkii sancaani ayaynu usoo naqlinay oo uu tilmaamayay markaa shayga magaciisa in la bedelo inaynay waxba bedelayn qofku hadduu shirki la yimaado laakiin magaca ka bedelo waxay doorinaysaa inaynay jirin magacyada inaanu ictibaarka ahayn ee xaqaa'iqda iyo macaanida iyo musamayaadka inay tahay wixii macaanida ah xukunku inuu ku xidhan yahay qofka khamri caba oo magac kale u bixiya inaanu khamriga ka baaqanay xaaraannimadiina ka baaqanayn yakuunu fii ummatii qowmun yashrabuuna alkhamra yusamuunaha bigayri ismiha marka magacii inay ka bedelaan miyuu khamrinimadii ka baaqanaya maya ahlu cilmi badan baa saas yadaa tilmaamay sancanina aad iyo aad buu u caddeeyey masaladaas waxauu aad ugu tafsiilinaya ku caddaynaya kitaabkiisa tahiirulictiqaad ayuu ku caddaynaya wakadalika culammadu kutubo kalena waa ku arrinkaa waa kaga hadleen oo waxa weeye waa ku sugan tahay isimka in laga bedelaa inaynay waxba baajinayn sida taysiirulcasiiz alxamiid ku sugan xadiiskan markuu sharxaayo sida fatxu majiidka ku sugan sida minhaaju ta'siiska iyo kutubo kaleba yani ku sugan aad iyo aad ba culammadu masaladaana ay u sheegaan marka xukunku wuxuu ku xidhan yahay yani marka xaqiiqada iyo macaanida ee kuma xidhna yani marka waxa weeye alfaadda iyo asmaada loo bixiyey mid ku xidhan marka waxa ma aha khulaasadu waxay tahay shirkiga dhammaan waa la wada diidayaa shaynaba in allah loogu shariig yeelana lama ogola farqina ma kale lahaa waxa loogu shariig yeelayaa nooca uu yahay hadday malaa'ig yihiin kuwa allah lala caabudayaa iyo hadday nebiye yihiin iyo hadday awliye yihiin iyo hadday insi yihiin iyo hadday jinni yihiin iyo hadday dhagxan yihiin iyo hadday dhira yihiin iyo hadday shayaatiin yihiin farqi ma kala lahaa shirkiga meel baa la wada mariyey ucbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a yacnii shay kastaba waa la diidayaa rabbi in loogu shariig yeelo cibaadaduna waa xaq ilaahay la gaar yahay oo aanu cidnaba in lala wadaajiyo aanu ka raalli ahayn markaa saas aawadeed waa in allahoo keliya loo gaar yeelaa allahoo keliyana la caabudaa qofka marka waxawaye nebi caabuday iyo qofka markaa dhagax caabuday waa isku xukum mid waliba wuxuu noqonayaa inuu mushrik yahay inuu gaal yahay ayuu markaa noqonayaa yacni nebiyadana waxaa lala soo diray si dadka ay ugu yeedhaan allah cibaadada in loo keliyeeyo oo allahoo keliya la caabudo yacni markaa saasaa loo soo diray yacni qofkuna isagoo ilaahay jiritaankiisa iyo inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo mudabbir yahay qirsan ayaa dhici kartaa inuu sabab kale ku gaaloobo oo uu mushrik noqdo ay dhici kartaa oo waxa weeye waatuu allah yidhi wamaa yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikuun badankoodu allah ma rumaynaya iyagoo allah u shariig yeelaya mooyaane gaaladii carbeedba ama mushrikiintii carbeedba waa qirsanaayeen allah inuu jiro isagu wax abuuro isagu wax arsaaqo isagu wax maamulo isagu wax nooleeyo isagu wax dilo isagu umuuraha mulkiyo haddana maca daalik waxay ku gaaloobeen cibaadada ilaahay cid kale ay la caabudeen iyagoo weliba uga jeeda inay ashyaada ay caabudayaan ilaahay ugu dhowaadaan haddana wax alle waxay ka baajisay ma jirto waxay noqotay in lagu gaalaysiiyo loona sheego inay arrinka noocaasi gaalnimo tahay ay naarta ku waarayaan sababteeda ugu waarayaan yani markaa tawxiidka ilaahay la yimaadaan oo allah keligii caabudaanna inaan wax islaamnimi iimaani u sugnaanayn wax badbaadina ayna u sugnaanayn baa loo caddeeyey halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk